iyo walwitri oo salaat alwitri iyo salaada witerka ah ayuu kitaabkan u caqiidan yahay oo loo guntay weeyaan alfasl raabicu alfasl اwal cafwan alfasl اwal fasalka koobaad ee kitaabka shanaad ka mid ah salaatu اtaطawuci salaada sunnada ah ayuu baabka muxuuah u fasal yahay weeyaan baabu tacaahudi rakcatay اlfajri labada rakco fajarka oo lagu dadaalo ayuu u baabiyey baabkan tacaahudka waxaa weeyaan kawarqabid iyo kawarhayn iyo ku dadaalitaan iyo qiime uyeelis iyo wax weynoo loo arka ayuu muxuuah tacaahudka loo yaqaana weeyaan bacaabu tacaahudi rakcatay alfajri labada ragco fajarka oo lagu dadaalay uu baabiy baabkan xadiidka afar boqol iyo labaiyo todobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey asidiiqa binti sidiiq zawji nabiyi sala allahu alay waslem ummi lmu'miniin radia allahu tacala canha w ardaaha qaalat waxay tihi caaisha lam yakun ma ahayn annabiy nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam calaa shayin shayna oo min annawaafili sunnooyinka ah ashadda miduu kaga daran yahay minhu xaggiisa tacaahudan xagga iyo qiimo uyeelista calaa rakcatay alfajri labada ragco fajarka ah waxba sunno ah oo naafilo ah oo nabigeenna kaga dadaal badnaa labada ragco fajarka siduu ugu dadaalayay lama arka weeyaan lidaalika nabigeenna waxaa ka sugan inuusan ka tegin laa fii xadarin walaa fii safar weligii isagoo safar ah ama isagoo muqiima hoo jooga kamuusan tegin sala allahu aleh waali wasalam labada ragca marka khayru min addunya wamaa fiiha adduunkan iyo wax alla wixii gudihiisa ku sugan ayay ka fadli badan yihiin weyaan wax aad u qiimo badan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can caaishata zawji nebiy sal l slem can inabi nabigu waxay ka wariyay sal l slem annahu nabigeena qaala inuu yidhi fii sha'ni rakcatayn laba rakca muxuu ah shanigoodii arrintooda cinda tuluuci alfajri salaada fajar markay soo dhalato oy dilaacdo agtooda agteeda la dukada nabigu wuxuu ka yidhi lahumaa labadoodaas ama iyaga ayaa axabu la kalgacayla badan ilaya ani xaggayga min addunya addunyada jamiican dhammaanteed weyaan adduunkaoo dhanoo la duduubay oo meel la dhigay iyo labada ragco fajarkaon tukada labada ragco fajarkaon tukada ayaan kaga kalgacaynla baday ayuu nabigeena sal allahu aleh ali wasalam ajarkooda iyo wasanka ay leeyihiin ay la tootahay weyaan waxyaabaha qaar markaad adilada qaar fiiriso ood ilaahay subxaana watacaala fadliga iyo minanta uu nasiyaad aragto ood nabigeena adduunka meel dhigo laba ragca oo shan daqiiqa hadday u badan tahay haddii kaleba saddex daqiiqo la tukada kadibna ajr inta eg laga ratiba waxaad ka garanaysaa ilahay inuusan badoonayn inuuna cadaabo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kana allahu shaakiran caliiman cadaabkeenna iyo dhibaataynteenna iyo inuuna cuqubaday ilahay damba kamala subxana wa tacala annaga unbaana la karilaya mooyane ilaahay subxaana wa tacala jannada inaan ku wada xaroodno ama ku wada hoyanno ayuu rabbigeen nala doonaya subxaana wa tacaala baabu ataawuci sunna falashada ayuu baab yahay qabla almaktubati iyo wanaaga ay leedahay iyo adilada kusoo aroortay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can cabdilahi bni muqafal waxaa laga wariyay saxaabiga jaliilka ah qal wuxuu cbdilahi bni muqafal qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam bayna kulli adaanayni bayna kulli adaanayni laba aadaan ama laba aadaan dhexdoodoo la aka salaatun salaad ayaa ku sugan weeyaan labadii aadaanba salaad baa u dhexayso bayna kulli adaanayni laba aadaan oo la arka dhexdood waxaa ahaatay salaatun salaad baa ahaatay weeyaan macnaheeda waxaa weeyaan aadaanka aqimitaanka salaada duhur ayaa la adimay intana la aqiimin dhexdooda muxuu ahaa salaad waa la tukanaya weeyaan waa maxalu salaa salaada casr ayaa la adimay intaan la tukanin inta udhexayso iyo inta udhexaysa salaad baa udhexaysa salaad maqhrib baa la adimay intaana muxuu ahaa la aqiimin ka hore salaad baa udhexaysa salaada fajar baa la adimay intaanan mxuu aha la ka hore laba rakca udhexaysa iyo wii mxuu ahaa ilaah qofku qadaro inkastoo aslan laba rakcay tahay cishaha ayaa la adimay intaan la salaad baa udhexaysa saasuu nabigeen sal slm saas ayaa wanaagsan oo hala tukada ayuu nabigeena cadayna sal allah alay waslem uma intaa kadib nacam cafwan baabu taawuci uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi fi اaaliثati markii saddexaad nabigeenu wuxuu yidhi liman shaaa qofkii doono ayay salaad u tahay weyaan ama qofki doono ayaa salaad laga rabaa nabiga intaa wuxuu ka cararayaa in farad loo arko in waajib loo arko ayuu nabigeena ka cararaya markaas wuxuu leeyahay markii saddexaad liman shaaa qofkii doono weyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can ibni cumar ibn khataab radi allahu anhu arda qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar sallaytu waxaan la tukaday maca nabiy nabigaan aan la tukaday sala allahu sajdatayni ay racatayni laba rac ayaan la tukaday qabla uhri salaada uhurka hor ayaan la tukaday waa sunno iyo wasajdatayni laba rac ayaan la tukaday bacda alcasri bacda uhri duhur kadib ayaan la tukaday iyo wasajdatayn laba sujuudood ama laba ragcadood ayaan la tukaday oo bacda almaqribi salaad maqrib kadib ayaan la tukaday iyo wasajdatayn laba ragcadood ayaan la tukaday bacda alcashaa cashaha gadaashii iyo wasajdatayn laba ragcadood oo bacda aljumcati jumcada ka dambayso intaas ayaa nabiga la tukaday oo markuu sidaa leena macnaheeda ma ahan intaad bas ayuu nabiga dukan jiray ma ahan laakiin wuxuu caddaynayaa axwaasha nabiga qaybo ka mid siday ahaan jirtay ayuu caddaynaya radia tacala anhu arda kadibna cabdulaahi bni cumar tafsiil ayuu galay marka intee lagu kala tukaday marka intee salawaadka intee lagu tukan jiray marka qaala wuxuu yidhi almaqribu salaada maqhrib iyo iyo walcishaau salaada cisha fa fii beytihi nabiga labada ragcoon sheegi mid walba wuxuu ku tukan jiray gurigiisa weyaan salaada cish markuu ka baxa gurigiisa ayuu labada ragca ku tukan jiray salaada mari markuu ka baxana mxuu ahaa labada ragca gurigiisu ku tukan jiray saas ayuu le radi allahu tacala oo kuwii horoo sheegay uu sheegay ibnu cumar oo nabigeen inula tukan jiray uu sheegay unbuu sii tafsiiriyey oo goobta lagu tukan jiray ayaa uu caddaynaya qayb ka mid inay ahaan jirtay guryaha kuwa lagu tukada weyaan radi allahu tacala canhu arda yeelay guriga salaadiisa waa khayr badan tahay haddii marba ay maktuubo ifarad ahayn khayr badan baa ku sugan xadiidka afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can cabdilaahi almusani waxaa laga wariyey ibnu camr ibnu hilaal ayaa la yidhaahdaa cabdulaahigan almusani waxaa la yidhaahdaa cabdullaah ibnu camr ibnu hilaal ayaa la yidhahdaa weyaan almusani wuxuu aabbo u yahay laba nin oo aad loo yaqaano cabdullaah almusani iyo bakr ibn cabdilaahi ibnu cabdilaahi almusani iyo bakr ibnu cabdilaahi almusani labadaas oo ragga ruwaadda axaadiista oo taabiciinta ka mid ahaa labada nin ayuu aabba u yahay weyaan uu dhalay ninkaas radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu ka mid ahaa cabdilahi almusani lixda nin oo culimmada u yaqaana albakaaun kuwa ooyey oohinta badnaa ood rabbigan ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta la ajidu ma axmilukum calayh tawalow acyunahum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yanfiquun oo maalintii qaswa tabuk loo baxay jeyshu lcusra kadibna munaafiqiin badan ay dib dhaceen ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu caddeeyey inuu ka tawba aqbalay kuwii nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam iyagoo dalbayaan wax gaadiid ay ku raacaan jihaadka kadibna nabiga uu ku yidhi waxaan idin saara idinmahaya kadibna laabteen iyagoo muxuu ahay ilmahooda ay wax ay nafaqeeyaan oo jidka alla ay ku bixiyaan ay gacanta ku haynin kuwa ayagaa bakaainta oo lixdanoo loo yaqaane ayuu ku jiray radia allahu tacaala canhu arda nacam saxaabigaas cabdilaahi almusani ayaa wuxuu ka wariyay can inabiyi nabigeena sala allahu aleyh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi salluu qabla salaati almaqribi salaada maqhrib tukada ayuu nabigu yidhi calayhi mar labaad ayuu ku celiyey qaala wuxuu yidhi fi aaliati marka saddexaad liman shaaa qofkii doono weeyaan karaahiyata an yatakhidaha annaasu dadka inay ka dhigtaan nacitaan u naca sunnatan waajib sunnadan macnaheed waxaa weyaan wax aan laga leexan karin ayaa loola jeeda oo farad ah sunna bimacnaa shay oo laasin ah oon laga leexan karin inay dadku u qaataan ayuu nabiga ka baqay sala allahu aleh ali wasalam awaamirta nabigeena calayi sla slam asal sida amarka qur-aankaba uu ilaa in mxuu aha nas kale oo ka sarfina ama qariino kale ay timaad waa gooni weeyaan alamru fi lasl lwujuub wa xadiidka afar boqol iyo todoba iyo todobaatanaad can ummi xabiibata zawji اnabiy sala allahu alayh ali wasalam umma gabadhaas umma xabiiba la yidhaahdo waa nabigeena calayhi salaa wa xaaskiisii magaceeda waxaa la yidhaahdaa ramla ayaa la yidhaahdaa ramla dadka qaarna waxaa yidhaha hind laakiin sida raajixa ah, ramle ayaa la yihahda bint abi sufyaan ibnu sakhr ibnu xarbin alumawiya waxaa dhalay saxaabiga jaliilka ahaa oo muxuu ahaa kaalin mugla ka soo qaatay la dirarka diinta islaamka kadibna kaalin intaas boqol jeer ka weyn iyo kumanaan jeer ka weyn diintan uu gargaarkeeda ka qaatay isaga iyo mxu cayladiisa sufyaan ibnu sakhrin ibnu xarbin ayaa dhalay radia allahu tacaala canhum jamiican gabadhaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii ay ahayd gabdhihii u haajiray xabasha wakhtigii lagu dhibaateeyey meesha la yidhahda maka ayay ahayd weeyaan nin la yidhahda cubaydillaahi ibnu jaxshin oo cabdillahi ibnu jaxsh ay zaynab bintu jaxshi io la dhashay ayaa marka xaas ay u ahayd kadibna way wada haajireen markuu meeshii tagay ninka cubaydillahi ibnu jaxshin bitasqiir weeyaane ayuu wuxuu arkay kaniisadihii wixii markaasuu ku ta'uray ku saamoobay wuu kirishsaamoobay ninka asaga ahaa ciyaadan billah kadibna isagoo kirashsan ayuu meeshii ku dhintay isagoo kirishtoomoowe ayuu meesha ku dhintay weyaan kadibna gabadhii iyadna way diidday markuu kirishtaamoowe abcan kirishtaannimadu way ka diidday iyadoo diidan oo muslimada ayuu geeriyooday kadibna nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam ayaa guursaday kutubta taarikhda in badan waxay sheegayaan in ninka la yihahdo annajaashi uu ku mahriyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam waliba uu ka bixiyey mahar aad u tiro badan inuu ka bixiyey ayay sheegayaan wاlcilmu cind اllahi caزa wajal saxaabiyadaas waxay geeriyootay afar iyo afartanki jirada nabigeena calayhi salatu slam madiina geeriyootay amaba labaiyo afartankii aad uma kala foga radia allahu tacala canhu ardaha an uma xabiiba zawji nebi sal l slam annaha uma xabiiba qaalat waxay tidhi samictu rasuulallahi baan ka maqlay sala allahu alay slam yaquul isagoo leh maa min cabdin adoon ma jira muslimin ee muslima yusallii tukada lilah alla weyne dartii u tukada kula yowmin maalin la arka intay toban iyo laba rakacuu tukada ma jira taawucan oo weliba sunno farasho ah laba iyo toban rakca oo sunno adoon ah, ilaahay dartii u tukada ma jiro ayra fariidatin arad aanan ahayn ilaa haddii ay dhacdo arrinta yada bana allahu alla wuxuu dhisaa lahu adoonka asaga iyo adoonka muslimkaa beytan guri ayuu ugu dhishaa filjannati jannada aw amaba ilaa haddii ay dhacdo bana allaahu ilahay wuxuu dhisaa lahu isaga beytun guri ayuu dhisaa filjannati jannada ugu dhex weeyaan marka xadiidkaas nabigeena ka sugan yahy sala allahu alay laba iyo toban ragca qofkii tukada ilaahay wuxuu u diyaariyay oonan farad ahayn ilaahay dartiina oo tukada taasaa laisku hayaa hawa lilaahi casa wajel qof ka tukada laakiin ilaahay dartii qof mau tukanaya taasa ayadna ah, malab asaasi on laga maarmaynin arrin loo bahan laga maarmaynin ah eh, culimada marka marka ay fasirayaan kale waa noo insha allahu tacaala laba iyo tobanka waxaa loo qaybiyaa nuskeeda salaada duhur baa wadato nus ka mid ah salaada duhur ayaa wadato afar ragc way ka horaysaa laba laba ah labana way ka dambeysaa maxaa kuu soo haray lix baa kuu soo hartay lixda iyaga ah salaada fajar laba ayaa ka horayso salaada fajar laba ayaa ka horaysa salaada maqhribna laba ayaa ka dambaysa salaada cishana laba ayaa ka dambaysa intaa waa lix lixda kalena salaada duhur ayaa la ruqday waliba salaada duhor garanaysaan xilliga looga mashquulka badan yahay oo qofka laga yaaba inuu salaada ka soo gaaro gadaal dambe weyaan lidalika qofka haddii amar alla salaadii ay ka tagto afarta ragco hore inuu gadaal kala yimaado waxba ishkaal ma lahan waxaa noo imaan insha allahu tacala iyadno in qofka afarna laga hormariyo afarna laga dambaysiiyo laakiin sida badan oo aadka adharka ah waa in afar laga horaysiiyo laba laga dambaysiiyo weyaan saas ayaa loo qaybiya marka labiy tobanka qaalatu maxabiib waxay tidhi famaa barihtu kama aanan zuulin usallihina inaan tukado bacdu intaa kadib weligay marka inaan laba iyo tobanka ragca maalintii aan ramaasho tiroon tukada kama aan zuulin ayay leedahay radia allahu tacala canha wardaaha xadiidka afar boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can cabdilaahi ibni shaqiiq waxaa laga wariyey cabdilaahi ibni shaqiiq waa taabici magaciisa waxaa la yihahda cabdillahi bni shaqiiq kunyadiisana waxaa la yihahdaa abu cabdiraxmaan ayaa la yidhaha weyaan abu cabdiraxmaan ayaa kunyadiisa ah alcuqayliyi eh, nisbadiisana waa cuqayli wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi salaa slaam boqol iyo sideedi mia waamaaniya boqol iyo sideedi ayuu geeriyooday wey radia allahu raximah llah raxmatan waasica qala wuxu abdillahi bn shaqiiq sa'altu caaishata umlmumin ayaan weydiiyey caaisha radia allahu tacala anha ardaha can salaati rasul rasulka ale salaadiisaan wax ka weydiiyey can taawucihi aan kasii weydiiyey siduu nabigu usanaysan jira alah slat slam salaadda nabiga aan weydiiyey faqaalat waxay tihi kaana nabigeen muxuu ahay sal slem yusallii mid tukada fii beyti gurigayga qabla duhri salaada duhur ka hore arbacan afar ragco ayuu tukan jiray uma intaa kadib yakhruju uu bixi jiray fa yusallii binnaas dadkuu duyin jiray nabigeena calayi sl slam uma intaa kadib yadkhulu guriga ayuu soo gala jiray fa yusallii wuxuu tukan jiray rakcatayn laba rakca intaa miiqaa dhacday marka lixaa dhacday wa kaana wuxuu ahaa nabigeena ama dujiye binaas dadka almaqrib salaada maqrib uma yadhulu guriga ayuu soo geli jiray fa yusalii rakcatayni laba raka ayuu nabiga tukun jira alayh salat slam intaa miiqaan la yihahdaa waa sideed wayusalii binaas dadka nabiga dadkuu duyin jiray alcishaa salaada cisha wayadhulu beyti guriga ayuu geli jiray fa yusalii wuxuu tukan jiray rakcatayn laba rakca misaan la yihahdaa toban ayaa halkaa ku baxday weeyaan kow wa kaana warkaas marka wakaana laga bilaabay ilaa aan ka gaarna salaada fajar waa jumlo aanan ku xirnayn qaybta horon wadnay taawuc gooniyay ka hadlaysaa laakiin rawaatibti kuma xirna tobankaas marka waa rawaatib dubur salawaat ama qubayl salawaat weyaan wa kaana nabiga muxua sal sl yusallii mid tukada min alleyli habeenka tica rakcatin sagaal raka ayuu nabiga tukan jira calayhi salat slam fiihina alwitru witrka uu ku jiro weyaan riwaayaadka marka waxaa weeyaan in badan oo ka mid ah waxay sheegaan sagaalkan way soo aroortay habeenkii tobani kowna waa sida nabigan u badneed qaarna waay mxuu ah eh, riwaayaadka qaarna waxay sheegaan noo imaan doonta insha allahu tacala saddex iyo toban rakca oo watarkana ay ka tahay cafwan ay ka tahay salaadda labada rakco ay bannaan tahay marka laa mashaaxad fi lisilaax dhib weyn malaha meeshaas weyaan dhib lama arka weyaan laakiin inta badan nabigeena sida caadadiis badan ahayd habeenkii toban iyo kow rakca ayuu dukan jiray calayhi salatu salaam labada rakca oo salaada fajarna ay dheeri u tahay markaa saddex iyo toban rakca ay noqon jireen weyaan <clears throat> wakaan nabigeen mxu sal slm tukada min leyl habeenka tis rakcatin sagaal ragcadood fiihinna waxaa ku dhex sugan alwitr witrka wa kaana wuxuu nabigeena ala sl slm tukada leylan habeenka tawiilan in badan qaa'iman isagoo taagan ayuu nabiga dufan jiray oo taagnida waa tii aan aad nabiga aad u dheeran jiray baqara iyo nisaa iyo ali cimraan nabiga ahrin jira mararka qaar weeyaan wa leylan habeen tawiilan dheerna qaacidan isagoo fadhi ayuu nabiga dukan jiray wa kaana wuxuu idaa qara'a markuu akhriya nabiga wahuwa qaa'iman isagoo qof taagan suu sujuudi ya suu sujuudi macnaheed waxaa weeyaan taagnidii ku jiray nasaqii iyo muxuu ahay qaabkii uu ku socday ayuu ku soconaya taagni rukuuc kadibna sujuud muddo dheer hadduu nabiga taagnaa intuu fadhiistay kadibna asagoo fadhiya rukuucii sujuud lama imaan jirin waxaa weeyaan qaabkii uu ku socday intuu taagnaada rukuuca kadibna rukuucda ka soo dega sujuuda saasuu samayn jiray haddii marka hore uu taagnida uu salaada ku galo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wakaana idaa qaraa markuu nabiga qur-aanka ariyo waidaa qara hadduu ahriya qaacidan isagoo fadhiyana rakaca nabigu rukuuc jira wasajaduu sujuudi jiri wa huwa qaacidan isagoo fadhiya intuu qur-aanka fadhiga ku ahriyo markuu qur-aankii dhammayst kadib intuu istaaga rukuucuma istaaga jirin ee nasaqi iyo qaabkii ku socday ayuu nabiga ku dhammayn jiray calayhi salat slaam ayb wa kaana nabigan mxu sal sl ida alaca alfajru salaadda fajr haddii ay dilaacdo uu salaadda mxu fajr galo ama la galo salla rakcatayn laba rakac ayuu tukan jiray marba haddii oo fajarkii saadiqa ah runbadanaha uu marba dilaaco oo ka hay salaaddii ay muxuu ahaa soo muuqata nabiga laba ragc ayuu tukan jiray calayhi salatu salaam baabu taawuci sunna falashada fi lbeyti guriga lagu sunafasha fadliga ay leedahay u baabiye baabkan weyan xadidka afar boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad can waxa laga wari abdillahi bn ibn khataab radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdillahi bn cumar qaala rasulula rasulka al wuxu yidhi sal min salaatikum salaadiinna ijcaluu waxaad yeeshaan buyutikum guryihiinna waxaad yeeshaan min salaatikum salaadiina bar ka mid ah guryihiinna ku dhex tukada oo u yeela qayb uga dhiga weyaan min salaatikum inta waa tabciidiyo weyaan salawaadkiinna qaybo ka mid ah oo tukanaysaan guryaha u yeela bacdigaasna iyo salaadaas qaybta ahna faraaisha maaha waa kuwa nawaafisha sunnada weyaan walaa tattakhiduu haka yeelin qubuuran qubuur lagu dhex tukada haka yeelin weyaan aan lagu dhex tukanin cafan haka yeelina oo marba haddii aad guryihiinna joogtaan guryihiinna salaada qayb ka siiya oo qubuurta ayaanan salaad farad iyo salaad sunnatoona lagu ogin salaatuljanais intaanan ka ahayni sahay ka yeelani wayaan xadiidka afar boqol iyo sideetanaad jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariy qala wuxu jaabir qaala rasulla rasulka wuxu yidhi sal slam idaa qadaa axadukum midkiin hadduu dhammaystiro asalaata salaada fii masjidi gurigiisa fii masjidi masjidkiisa hadduu salaada ku dhameeyo oo meeshuu ku tukaday masjidka uu kaga baxa idaa qadaa hadduu kaga baxa axadukum midkiin asalaata salaada fii masjidihi masjidkiisa uu ku tukaday falyajcal ha yeeli beyti gurigiisa nasiiban qayb min salaati salaadiis ka mid ha u yeela oo qayb salaada ka mid ha usoo reebo gurigiisa faina allaha maxaa yeeley faina allaha alla weyne subxaana wa tacaala jaacilun wuxuu yeelayaa fii beyti gurigiisa min salaatii salaadiisa xaggeeda khayran khayr buu ugu yeelaya weyaan oo salaadaas waa duca alla barya wahaakada waxaaba ku fil intii aan soo marnay oo rabbigan subxaana wa tacala waa tii u caddeeyey qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn waa meel munaajaat iyo la hadal alla lala hadla subxaana wa tacala ay ka dhacayso meesha iyada ah. oo addoonkii iyo rabbi ayaa meesha iyada ku wada hadli oo muxuu ahaa ilaahayna subxaana wa tacala addoonkiisa ku ammaanaya markuu addoonkiisa ku ammaana allana uu qiraya inuu addoonkiisa ammaanay addoonkiisa ilaahay subxaana wa tacaala kuma hadlin markaasuu rabbi wuxuu qiraya inuu kuma hadiyey addoonkiisiya ilaahay ku sharfi oo ku weynayni markaasuu alla qiraya in la sharfay subxaana wa tacala addoonkiisa u sharfay kadib markaasuu muxuu ahaa ka dalbayaa inuu ilaahay hanuuniyo subxaana wa tacaala inuu asaga caabudaana Eh, kaalma dalbu ka kaalma dalbaya keligii inuu caabudan uu cadaynaya markaasuu le arrinta iyada waan kala qaybsanay qaybna adaa iskala oo waxaa weeyaan inaan kuu kaalmeeya adigana anna qayb leeyahay oo inaad icaabuddo oo u caabudda ayaan u leeyahay wixii adig weydiistan aan ku siiyey markaasuu addoonku wuxuu weydiisanaa jid wanaagsan lagu toosiyo waxaa weya jidka welibu addoonku sii tilmaamaya oo jidka nabiyaasha iyo sidiqiinta iyo saalixiinta ayuu leeyahay mari rabbiga subxaana wa tacaala markuu intaas ka dalbada ayaa kadibna wuxuu leey weliba wuxuu caddaynaya dadkoodii kuwa ka soo horjeeday oo jidkaas toosan aanan marin oo yahuudi iyo nasaaradii iyo labadii kooxood oo kuday wixii kaloo ku daydo kooxa ah intaas uu ilaahay kama mangalaya uu ilahay la hadlaya subxana wa tacaala markaasaa wuxuu leeyahay addoonkaygu waxaad weydiistay waan siiyey saasuu dhahaya marka marka barakadaas iyo khayrkaas iyo munaajaadkaas in masjidka bas loo gooni yeelo oo guryihii laga qadiyo sax ma ahan weeyaan waa salaaddii bas faatixada kaligeed weyn qur-aanka kale ka waran albaryada ka waran malaa'igta imaanaysa ka warran malaigta mamamka qur-anka marka loo qaada soo xaadiraysa ka waran kul hadi alashyaa guriga in qayb looga yeelo waa shay laga maarmaynin barakadii sidii gurigii iyo carruurtii iyo dumarkii iyo dhan walba ay u gasho weeyaan <clears throat> baabu salaati naafila salaada sunnada qaacidan qofki isagoo fadhi inuu tukan karo iyo bannaanida ay bannaanta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo ko iyo xuseen waxaa laga wariyey radi allahu tacala anu wa kaana wuxuu ahaaday cabran bin xusayn mabsuuran mid bawaasiir amaba qoromaaley amaba tarabow waxaa tidhahdaba qaba ayuu ahaa radia allahu tacala an arda xanuunkaas aad buu dhibay saxaabigaas qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuulah baan weydiy sal slm can salaati arajuli ninka salaadiisa qaacidan isagoo fadhiyo weliba salaada sunnadu ka hadlayay ninkaas weyaan faqaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu salaam in sallaa hadduu tukado qofka qaa'iman isagoo taagan fahuwa afdal saasaa fadli badan waa salaad sunnada ahi abcan waman sallaa qof idkooda qaacidan isagoo fadhiyana falahu isagana waxaa u sugnaaday nisfu ajri qaa'imi qofka taagan ajarkiisu niskiisa u sugnaaday weyaan waman sallaa qof idkooda naa'iman isagoo jiifo hurdo maahan tan qof hurdasa u tukani naa'iman macnaheedu waxaa weeyaan mutajican isagoo jiifo u tukada weeyaan falahu waxaa u sugnaaday nisfu ajri qaacidi qofka fadhiya ajarkiisa niskiisa u sugnaaday weyaan marka nabigeena calayhi salaa slam halkaas uu salaadda marka maraatibteeda martabat اlqiyaam ayaa u fadli badan martabat اlqucuud ayaa ku soo xigta martabat annowm cala aljamb aw اldijaac martabadaas ayaa u dambayso weeyaan marka salaada sunnada taagni waa lagu tukan karaa waxaa kaloo lagu tukan karaa iyada oo la fadhiyo iyada oo la jiifo ka warrama in la tukado salaadda maxaa naafilada muxuu noqonaa xukunkeeda culamaadla qofka macduur maaha bale ma qabo iska yara daalay kadibna taagn ku tukada iska dhaafay fadhigu ku tukaday iska dhaafay wuxuu yidhi marka inta dambe bal adoo muxuuha sirada ku yaar jiro iska duka ka warrama arrintayda baabkaad ma soconaya ya wallaahu aclam ayib ilaahay fadligiis laakiin wax sahlan maaha wax yar maaha intaad hurdi lahayd ood quurin lahayd ka warran haddii aad iska weyse qaadato kadibna dhinaca intaad ku daashay taagnidii fadhigii ku daashay kari weyde dhinaca intaad dhigt kadibna iska tukatay bal ka warrama ya baabu salaata duxaa salaada duxada baabkeeda ayuu baab salaata duxaa salaada duxada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo laba sideetanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi raawiyat alislaam qaala wuxuu yihi radia allahu tacala anu arda awsaanii waxaa ii dardaarmay khaliilii wadaygay ayaa ii dardaarmay iyo saaxiiboosaadkaygii saaxibka ii dardaarmay aan ugu kalsoonaa oon goonidii isla ahaynay oo aad iyo aad aan mxuu ahaa iskugu dheeranay ayaa ii dardaarmay bialaain saddex shay buu ii dardaarmay xadiidkan waxaa laga yaabaa qofka ama hadalkan abu hurayre waxaa laga yaabaa inuu qofka ula muuqda nabiga cala sl xadidku uu yidhi low kuntu mutakhidan khaliila min ummatii latakhadtu abaa bakrin khaliila ummaddayda hadii aan qof ka dhigan lahaa waday hoosaad iyo saaxiib aan ka dhigan lahaa hoose abu bakar oo mxuu aha idhumaa fi lhaar saaxiibkiisa mxu godka la ahaa ayaan ka dhigan lahaa ayuu yihi nabigeena calayhi salatu salaam xadiidkaana abu hureyre wuxuu leeyahay saas abudarna saasoo kale mararka qaar asagoo khaliil ad arki doontaan insha allahu tacala maad aragteenba culimadu waxay leeyihiin raximahullah raxmatan waasica shayga la diidan yahy waxaa weeyaan inuu nabigeen intuu soo baxa uu rag ummaddii ama saxaabadiis qof ka mid uu saaxiib la noqdo ilan dhammaan abbu u yahay aabbu u yahay wa aswaajuhu ummahaathum xaasaskoodana hooya hooya ay u yihiin mu'miniinta marka inaad mid iyaga igsadood gooni mid ka dhigto ood hoos soo gasho ayaa la diidaya laakiin waxaanan reebanayn nin saxaabada ka mid ah in uu nabigeenna saaxiiboosaad ka yeesho amaba xataa qof aan saaxaabada ka mid ahayn oo anaga naga mid inuu muxuu ahaa nabiga khaliili yidhaahdo waxba dhibaato ma lahaysa ay leeyihiin culimada raximahum allah raxmatan waasica xadiidka afar boqol iyo laba sideetanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala an arda qal wuxuu abu hurayra oo nabi maxamed bialaatin saddex jeer buu dardaarmay saddex shay buu idardaarmay laa dachuna kama taga xataa amuuta ilaan geeriyooda weyaan saddexdaa maxaa yihiin sawmi alaaati ayaamin saddexan maalmood soonkooda min kulli shahrin bil ark la sooma ayuu ii dardaarmay iyo wa salaati duxaa salaada barqinka la tukadana waa ii iyo nawmin hurda calaa witrin witir markii aan witri kadib aan tukadana markii aan aan witri kadibna aan hurdana wuu ii mana ka tegaayo marka tan koobaad oo saddex maalmood in la sooma ah waa ayaam albiidki aad taqaaneen qofkii ah, ay ka tagtana dee saddexdi kale saddex kale uu ka dhigi karaa maxaa yeelay siyaama dahri ay noqonaysaa sanadka dhan qofki inuu sooma oo halkii xasana toban jeera ah loogu dhufani kadibna markuu saddex sooma halkii maalinba waa toban maalinta kalena waa toban maalinta kalena waa toban waa bil saas ayaa marka ilahi uu siinaa fadligii subxana wa tacala sanadka dhan qof soona ayuu la ajar yahay siduu nabigeenna xadiid kale ku caddeeyey sidoo kale salaada duxadana waa salaat alawaabiin waa ti uu nabigeen u sheegay alai sl laba rakca oo qofka u rukuuca maalintii ayaa saddex boqol iyo lixdankii lixdankii sadaqo oo laga rabay xibnihii ayay ka gudaysaa weyaan ay ka gudaysaa waa uu nabigeena shegay sal ll slam sidoo kale abu hureyre waxaa dhici karta dadka waa kala duwan yihiin dabaa'icdooda waa kala duwan nin habeenkii haddii marba u dhaca bas weyaan ilaa fajarka laga adimo madaxa koruma qaadayo waa kala hurdo wan dadna waxaa weeyaan cishihii kadib iska dhacaya oo isma celin karo laakiin xilliga dambe sideed saac iyo wi ka dambe iyo sagaal saac iyo soo kacaya oo ilahay baa ufuday subxana wa tacaala marka qadiyadan culimada waxay leeyihiin witrka qofka laga rabo inuu mxuu ahaa sameeyo waa qofka laga yaabo inay witrka uu ka taga weyaan oo yaro hurdada weyn abu hurayrana waxaa dhici karta walcilmi cind allah caza wajal inuu sinfigaas in noocaas ka mid ahaa radia allahu tacala canhu arda oo kadibna uu nabiga kula dardaarmay alayi slat slaam in uusan saaxinin xanin isaga unan mxuu aha witr aanan tukanin weyaan marka nin walba sidii xaaladiisa ay tahay ayaa laga rabaa laakiin laa shaka waxaa fadli badan witriga aakhiruleylka ayaa fadli badan iyo qiyaamoleyla guud ahaanba laakiin haddii marka cishaad ka baxda aad aayar muxuu ah ilahay ku qadar iska tukata kadibna aad iska wetriso kadibna hurdo aadan waswaas ka qabin wetir aad iska hurdan waxba dhibaato ma laha lakin waxaa kaa fadli badan oo ka wanaag badan qofka intisaaxda habeenkii kadibna qaybta damba soo kaca dabiga oo nabigeenna lagu aqooni jiray iyo saalixiintana saas ayay ahayd weyaan walow wax yarba ha noqoto mid kale qiyaamo leelka laazima qofka inuu laba saddex saacad waxaa weeyaan waa in yar ayaa qof ku filan wlmustaqfirina bilasxaar waxaa lagu noqon karaa tusaale ahaan annaga hadda salaada fajar kow iyo tobankay imaan doontaa insha allahu tacala ama shanta waxaa tiradaan ay salaada fajar imaan doontaa aadaankeeda tusaale ahaan qofka inuu soo kaca toban saac ilaa muxuu ahaa salaada fajar uu ka mid noqonaya walmustaqfirina bilasxaar inta ayada qofku wuxuu qabsan karaa qiyaamoleylu tukan karaa wuxuu istifaar la iman karaa qur-aan akhrin karaa allou baryi karaa waa shaqo badan halkaad saaca laga yaaba qofka inuad allah subxana watacala u barakay xitaa discounti waa la samayn oo muxuu ahaa takfiid amaba in la yidhaahdo toban sac ibar qofka ka bilaaba baasha toban sac ibar nus saacaas ayuu qofka qur-aan akhrin karaa ood qiyaamolleyn tukan karaa iyo witerkii oo waxaa waya alla u baryi karaa wa tacaala oo istikfaartu la imaan karaa wahaakada marka hadba qofki dee sideed ka soo kacaana sida dadka qaar ay ilaahay subxana wa tacala u ziyaadana ka aqbale ayadna waa wax aad u usii fiican sii wanaagsan laakiin walmustaqfina bilasxaar in yaraa qofka uu ku noqon karaa soddon daqiiqa kugu filan karta ka yar weyaan marka qofka waxaa muhiima inta uusan salaadda fajr ay dilaacin ka hore inuu ilaahay subxana wa tacala baryadiisa iyo salawaadkaas waxun ku yeesho qaybtaas iyo qaybsigaa la qaybsana iyo ducada la ajiiba sida noo iman doonta insha allahu tacala inuu qayb ku yeesho weyaan xadiidka afar boqol iyo sideedsaddex iyo sideetanaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebi sal slem um ilmuminiin qaalat waxay tii radi allahu tacala anhu ardaha kaana rasul rasulka sal slm yusalli mid tukada adduxaa salaada barqinka arbacan afar yuu tukan jiri wayaziid wuu kordhin jiray calaa maa shawayaziid wuxuu kordhin jiray maa shaa allahu alla intuu doono nabiga marar qaar sideed buu gaarsiin jiray sidii riwaayada riwaayad qaar ku sugan marka afaruu tukan jiray wahaakada saasay leeda radi allahu tacala anhu ardaha xadiidka ama baabu salaati alawaabiin dadka allow noqoshada badan oo alla usoo laabashada badan salaadooda salaada ay tahay waa salaat duxa waa hadda inoo imaanaysa weliba xiliyada kuleylka markaad muxuu ahaa aadka u jira la tukada oo xilliga qoraxda soo kululaata la tukada intaanan waqti dahiiradii wakhtigii aan la ogoleen la gaarin la tukada weeyaan xadiidka afar boqol iyo afar iyo siddeetanaad zayd ibnu arqam waxaa laga zayd ibnu arqam kunyo ayuu leeyahay kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu camrin aw abu caamir abu camr amadhah amaba abu caamirh kunyadiis waa noocaas zayd ibnu arqam ibnu zayd ayaa la yihahdaa ibnu zayd ibnu qays ayaa la yihahdaa zayd ibnu arqam ibnu zayd ibnu qays alansaari waa reer ansaareed alkhasraji weliba reer khasraj ayuu ka sii ahaa wuxuu geeriyooday saxaabiga jaliilka ah hijrada nabigeena calayhi sala slam sideed iyo lixdankii lixdan iyo sideedii ama sideed iyo lixdankii ayuu geeriyooday radia allahu tacala an arda can zayd bn arqam waxaa laga wariyay anahu zayd bn arqam ra'aa wuxuu arkay qowman qole oo yusalluuna tukanaya min aduxaa salaada barqinka tukanayaan ayuu arkay xilliga ay tukanayaan waa xilligala hore fa qaala wuxuu yidhi amaa laqad calimuu way ogsoon yihiin oo kuwa yaqaano weeyaan kuwan ana asalaata salaad fii hayri haadihi asaaca saacaddan oo tan ah hayrkeed afdalu inay fadli badan tahay kuwan way garanayaan weyaan nimankan way garanayaan salaada wakhtigan wakhti aanan ahayn inuu fadli badan yahy way garanayaan ina rasuula rasulka all sal l slm wuxuu yidhi salaatu alawaabiina alla kuwa u laabashada badan oo kuwa alla adeecitaanka badan hee waxaa weeyaan xiina tarmadu xiina tarmadu goorta ay rarangubyooto alfisaalu qurbacda yaryar ama manergaha yaryaro geela xilliga ay rarangubyoodaan oo bacaadka intuu kululaado kadibna cagaha uu ka kululaado ay muxuu ahaa bataqleeyaan ay socon kari waayaanoo meelaha hararka ay ku cararaan xilligaas qoraxda ay soo kululaatay xilligaas ayaa dadka ilaahay u noqoshada badan ay salaatu duxa dukadaan weyaan maxaa yeelay xilligaas waa xilliga dad kulli ay qaafiliinta yihiin xilliga hore moogtahay suuqa la gela danaha la qabsanaa iyo qofka weli waxbaa u yaro dambay laakiin markii afar saac shan saac shan saaci bar la gaaro oo xaaladda ay qandacdo ya muddana laga soo wareega xilligii cibaadadii xilligaas marka waxaa weyaan inta dadka xusuusanaysa cibaadada aad bay u kooban yihiin u yaryihiin wya waa xilliga ilahay nabigan uu ku magacaabay sal l slm salaat alawaabiin xilligu nabigu ku magacaabay alai slat slam baabu salaati اlistikhaarati salaadda istikhaarada loo yaqaana ayuu baabkan u baab yahay istikhaarada waa khayr miir dalab inaad ilaahay subxana wa tacaala khayrka uu kuu miira oo gooni aad muxuu ahay kugu shuba ood gooni kuu siiya salaad loo tukada oo iyo ujeedkeeda uu yahay inaad ilaahay subxana wa tacaala sharta iyo khayrka intuu kuu kala sooca khayrkoo miiran gooni aad ilaahay subxana wa tacaala kuu siiyo salaad loo tukada ayaa la yidhaha salaat alistihaara salaat istikhara la yihahda weeyaan baabu salaati alistihaarati khayr miir dalabka salaadeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo shan iyo siddeetanaad jaabir bn cabdillahi waxaa salaada istikhaarada ayuuna bari jiray khayrmi dalabka fi umuuri arimaha arimaha aan leenna weyaan kamaa yucallimuna siduu noo bara suurada oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a ah. suurada qur-aanka siduu noo bara ayuu wuxuu noo bari jiray in aan mxua tukano salaatulistihaara yaquulu nabigan wuxuu dhihi jira sal l slm idaa hama hadduu damca axadukum midkiin bilmri arrin hadduu doona qofka falyarkac ha rukuuca oo ha tukada laba rakca ha tukada oo min hayri alfariidati farad aanan ahayn laba rakca oo sunnaah ha tukada weeyaan uma intaa kadib liyaquul ha yidhahda salaaddii isagoo ku jira allaahuma allahyow atixiyadka tabcan kadibi allaahuma allahyow innii aniga astakhiiruka waan kaa khayr miirdalbayaa bicilmika aqoontaada ayaan kaaga khayr miirdalbayaa wa astaqdiruka waan kaa awood dalbayaa biqudratika awooddaada wa asaluka waxaan ku min fadlika fadligaadan ka kaa weydiisanaya alcadiim ee weyn fadligaada badan oo weyn qayb ka midaan ku weydiisanayaa fa innaka adiga taqdiru waad awooddaa wax kasta walaa aqdiru anigana waxba ma kara weyaan waxba ma awoodi karo wataclamu adiga ayaa cilmi badan oo wax walba ogsoon walaa aclamu anigana muxuu cilmigayga waa iska qaasir waxba ma ogsooni weyaan wa anta adigana callaamu lhuyuub waxyaabaha maqan oon loo joodin oon la arkin allihii aadka u aqoontooda aqoontooda labaad tahay weyaan wa anta adigana callaamu lquyuubi haybyaalka allihii ku cilmiga badnaa oo u aqoonta badnaa ayaa ta weyaan allaahuma allahyow in kunta haddii aad tahay waaba tahaye in ogsoon ana hada almra arinkan aan u socda guurkan aan rabo ganacsigaan aan geli rabo safartaan aan geli rabo qofkaan aan la shirkoobi rabo ama arrimahaas aan u dhaqaaqi rabo wamaa ilaa dalik arrinta aad damacsanta ayaad sheegaysaa arrinta aad magacaabaysaa weyaan ana hada almra amarkan hadduu khayrun lii khayr i yahay aniga fii diini diintayda iyo wa diinii fii diini diintayda iyo wa macaashii noloshayda iyo macaashkayga iyo caaqibatu amri arintayda ciribteeda oo dambada aw amaba qaala wuxuu yidhi aajili amri arintayda keeda degdega ah oo adduunkaana iyo ajili kiisa damba faqdirhu ilaahu ikarsi lii aniga wayasirhu ii fuday aniga saas ha yidhahda weyaan uma intaa kadibna markaad i karsiiso ood ii fududayso baarik aniga fiihi asaga shayga asaga dhexdiisa shayga asaga ii barakay aw amaba qaala wuxuu yidhi wain kunta rabi haddii aad tahay waaba tahaye taclamu mid ogsoon ana hada alamra arrinkan an kunta laabaqaadi raba sharun mid ii shar badan lii aniga fii diini diintayda sharci ah i waa macaashii noloshaydi wa caaqibatu amri amarkayga ciribtiisii aw qaala amaba wuxuu yidhi fii caajili amri amarkayga kiis degdeg i waajilikiisa muxuuaha dib ah weyaan fasrifu iga le fasrif iga leexuu isaga canii xaggayga wasrif iga leexinii aniga canhu xaggiisa weyaan waqdur ikarsii lii aniga alkhayra khayrka oo mxua iwaafaji xayu kaana meeshuu yahay weyaan meeshuu ahaado uma intaa kadib ardinii bihi ilaahay igu raalligalay oo shaygii asaga khayrka asaga ahaa ood ikarsiisay ood ii fududaysay inaan ku raalli noqdo oo shayga horoo rabay aan maxaa qalbigayga ka go' xuma ilaahay ii waafaji weyaan uma qaala wuxuu yidhi wayusami wuxuu magacaabayaa xaajatahu danta u lahaa ayuu magacaabaya guur ganacsi shirkow safar wamaa ilaa dalik wax alla wuxuu damacsanaa ayuu magacaabaya ilaahayow salaada duhur ayaan afar ragc ka hormarin rabaae marka istikhaarana tukanaya ka warrama ya ama salaadan badin rabaa istikhaarana tukanaya ka warrama muka jirtaa baabkaas baab sideedaba waa maamuurtan waa khayr aslanba salaaddii waa khayr soonkii waa khayr sadaqadii waa khayr muxuu ahay zakadii xajkii soomkii waxaas khayraadka iyada baabka kuma jira waa umuurihii adduunyada iyo arrimaha mararka qaar inaad kee fadli badan mararka qaar waa dhici kartaa wey inaad iyadan ay yara gashay bacd alaxyaan lakiin uma badna alfasl اthaani fasalka labaad oo hoos imaana kitaabu الtaطawuc wاlwitri atahajudu tahajudka iyo wlwitri witrka atahajudu wاlwitru witrka iyo tahajudka ayuu baabkan ayuu fasalkan u faslaya weyaan tahajudka waa salaada leylka un magacyo badan ay leedahay tahajud ay leedahay dadaal la dadaalo taraawiix ayaa loo yaqaanaa qiyaamu leyl ayaa loo yaqaanaa witr mararkaan waa lagu ilaaqa oo qeybtaas dambe min ilaaqi aljuzi wairaadat اlkuli in mxua juska witrka la sheego ujeedkana uu yahay mxuu ahaa qiyaamolelkii o dhan oo iswada qaba ayaa la dhahaa marka magacyo badan baa meesha yeello weyaan annaga laakiin hadda tahajud haddii la yidhaahdo taraawiixda waa tan hore tahajudkana waa dambe saasaan marka u naqana weyaan baabu fadli ducaai ducada fadli lakiin tahajudka meeshan waxaa lagala jeedaa qiyaamuleylki ayaa loola jeeda weyaan baabu fadli ducaai ducada fadliga ay leedahay wsalaad salaad la tukada aakhir aleyli habeenka akhirkiisa la tukada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa laga waraawayay islaam cabdiraxmaan bin sakhri dawsi radi allahu tacala anu arda ana rasula rasulka sal l slm qal nabigan wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa rabbigan ayaa soo degi tabaaraka sarmar wa tacaala sarreeye kula leylatan habeen la arka kula leylatan habeen la arka ila asamaai dunya samada addunyada ayuu rabbi usoo degaa subxaana wa tacaala nuzuulkaas marka waa sidii aan sheegnayo nuزuula yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi wa malakuutihi wa daatihi اlcaliya waa degitaan isaga inuu qalmo weyaan rabbiga subxaana wa tacaala yay qalbigaada kusoo dhicin qof bini aadan oo meel inta ka soo dega meel ku soo dega ama xayawaan meel kasoo dego meel kusoo dega abadan haddii qalbigaa tahay ku dhacda mushabbih ayaad noqotay qof ilahay khalqiisu ekaysiy ayaad noqotay weyaan laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu اlbasiir marka allah subxaana wa tacaala gacan buu leeyahay isagaa noo sheegay subxana wa tacaala yadullaahi fowqa aydiihim bal yadaahu mabsuudataan ayuu rabbi noo sheegay subxana wa tacaala laakiin isku yad ma nihin haddii maanta la yihahda gacan maroodi walilahi maal acla iyo gacan quraanjo misle waa maya marka ilaahay subxana wa tacala inuu nool yahay xayi weeyaan soo ma annagana waa nool nahay laakiin alxayaatu laysa kalxayaa nolosha nolosha kala duwan yihiin laba nooloo kala duwan waa daata ayuu rabbi le subxaana wa tacaala annagana daataan leenna daatada allah iyo daatadeenna ma wax isshabihi karaa kalaa wallah walaa qariib min dalika marka maadaama wax isshabihi karaa aynan ahayn in waxaa weeyaan qofka marba ay ku soo dhicin markii la yidhahdo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa soo degi qalbigaada iyo kusoo dhicin degitaanka bini aadamka u dhow iyay kusoo dhicin weyaan hadday kusoo dhacdo mushabih qof allah ku ninkasta oo sifaatka allah subxaana wa tacaala inkiro oo ilaahay tilmaamaha asaga isku tilmaamay ama uu nabi maxamed ku tilmaamay calayhi sala slam ka inkiro oo u diida mushabbih waa ilaahay buu marka hore khalq markuu ilaahay khalq u ay la qurux darnaatay kadibna markaasuu yidhi maya waxaan tashbiih ha la tuura marka laba wuxuu ku dhacay dhibaato mar waa mushabbih oo allahu khalqigiisa u kadibna haddana sifaatka allah uu naftiisa u sugay ama nabigiisa calai sla slam uu u sugay ayuu marka ka fogeeyey u diiday weyaan marka ninkaas laba dembi oon culus ayuu ku dhacay nasal allah asalama alcaafiya yanzil waxaa soo dega naga tabaaraka watacaala kula leylat habeen la arki samaai dunya samada adduunyada xiina yabqa markuu soo hara ulu leyl habeenka saddex meelood hal meel alakhiiru ee dambe weyaan yaquulu markaasu rabbi wuxuu dhihi man yadcuunii waryaai tuugi faastajiiba lahu aan muxuu ka ajiiba man yasalunii waa weydiisana fauciyahu aan wax siiya man yastakfirun yaa dambidhaaf weydiista oo faakfir an dhaafa lahu isaga weyaan saddexdaa shay yaa ituugi oo muxuu ahaa wax inaan mxuu yaa eh, eh, <clears throat> ituugi oon ka ajiiba yaa wax weydiisani oon wax siiya yaa dambidhaaf weydiisani oon dambi u dhaafaa saasuu rabbigeenle subxana wa tacaala ilaa fajarka uu ka dilaaco baabu salaati leyli salaada habeenka mana mana waa labalaba weyaan habeenka marba haddii salaad ay habeen noqota salaadda habeen waa labalaba wixii sunna laga hadlaya xadiidka iyo iyo todoba waa waxaan witr kami witrka aan ahayn w witrka abcan waa mid can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana rajula nin ba sa'ala rasul rasul al weydiy sal slm can salaati leyli habeenka salaadiisa wax ka weydiiyey faqaala rasul lah wuxu yihi sal slm salaatu leyli habeenka salaadiisa mana mana waa laba laba weeyaan faida khashiya hadduu ka baqa axadukum midkiin asubxa salaad subax inay ku dilaaco ama ay ku dilaacad salaad subax sallaa wuxuu tukadaa rakcatan waaxidan hal rakc ayuu tukadaa tutir waxay witr ugu dhigtaa lahu isaga maa qad sallaa wuxuu ayay witr uga dhigtaa weyaan marka habeenka salaadiisa waa labalaba saasuu nabigana cadayna sal l slm baabu sifati qiyaami leyl habeenka qiyaamkiisa istaaga la istaaga habka iyo qaabka loo istaaga ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar iyo siddeed iyo siddeetanaad can aswad waxaa laga wariyey alswad ninkan la yidhaahdo waa taabici waxaa la yidhahdaa kunyadiisa abu cabdiraxmaan ayaa la yihahdaa weyaan magaciisa waxaa la yidhahda alswad ibnu yaziid annakhaci alaswad ibnu yaziid annakhaci ayaa la yidhaahdaa weyaan raximahullah wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena cala sl markay ahayd han iyo todobaatank ayuu geeriyooday han iyo toddobaatankii ayuu geeriyooday alaswad xertu wuxuu ka mid yahay caaisha radi allahu tacala anu ardaha can aswad waxaa la wey qaalat waxay tihi qaala wuxuu yidhi aswad sa'altu waxaan weydiiyey caaishata umilmumin ayaan weydiiyey radi allahu tacala anu ardaha maxaan weydiiyey kayfa sideeba kayfa sideeba salaatu nabiyi nabiga salaadiis ay ahayd bileyl habeenka nabiga siday ahaan jirta weyaan qaalat caaisha waxay tidhi kaana nabigan wuxuu yanaamu mid seexda awalahu habeenka awalkiisa uu nabigu seexan jiray qeybtiisa hore nabigu seexan jiray wayaquumu wuxuu istaagi nabiga akhirahu salaada mkhirahu habeenka qeybtiisa dama ayuu jiray fa yusallii tukan jira nabiga uma yarjicu wuu laaban jiray ilaa firaashi gogashiisa uu laaban jiray faida adana almuadinu muadinka hadduu adimo aadaanka dambe wahama nabigu waa boodi jiray calahi slat slaam fain kaana bihi haddii ay ahaat xaajatun dan oo asli iyo janaabo uu qaba ikhtisaal uu kormayran jiray uu qabaysan jira nabigan alai slat slam wailaa haddii dhibaato ayna jirin oo wax janaabo uusan qabinna tawada uu weyse qaadan jiray wakharaja markaasuu salaadda u bixi jira nabigeena alahi salat slam xadiidka afar boqol iyo sagaaliy sideetanaad can caaishata zawji nebi sal slem ummi lmuminiin qaalat waxay tihi radia allahu tacala anhu ardaha qaakaana nebi nabigu wuxu sal slem yusallii mid tukada min alleyl habeenka alaaa cashrata rakca saddex iyo toban ragc ayuu nabiga tukan jiray minha waxaa ka mid ah alwitr witrka iyo waragxata alfajri fajrka ladiis ragcadood ayaa ka mid weyaan macnaheeda marka maxay tahay arakcata alfajri fajrka ladiis ragcadood ayaa ka mid weyaan macnaheeda waxay tahay toban iyo kow oo witrka ku jira ayuu nabiga tukan jiray iyo labada rakco salaada fajar ka horeysay saasay sheegaysaa ama inoo sheegtay radi allahu tacala an warda inuu nabigaan u tukan jiray xadiidka afar boqol iyo sagaashanaad xadiidka afar boqol iyo sagaashanaad can cabdillahi bni cabaas waxaa le radi allahu tacala canhuma anahu cabdulahi bn cabaas baata wuxuu baryay leylatan habeen cinda maymuna bint اxaari zawji nabiy sal slm maymuna bint اxaari oo nabiga xaaskiisa radi allahu taala anhu ardaha mmuminiin oo isna habaryartii ahayd ayuu baryey anahu ibn cabaas baata wuxuu baryay leylatan habeen cinda maymunata maymuno agteeda ayuu baryey zawji nabiyi nabiga xaaskiisa sal اllah alay slm wahiya iyadana khaalatuhu isaga habaryartii weeyaan marka waa hooyadiisoo kale fadajactu waan saaxday ayuu yidhi cbdullahi bn cabaas fii cardi alwisaadati firaashka nabiga uu ku jiifay iyo firaashka guriga yeellay ballarkiisa iyo gudubkiisa ayaan saa ugu saaxday weeyaan waa hadda miiskan oo kale dhirarkiisa waa sidaa gudubkiisana waa sidaas marka gudubkii ayaan saa ugu saaxday weeyaan ila waa nin yar firaashkan inuu yara ballaarsanay ayaa laga yaaba weyaan wisaadada marka barkin waa iska yidhaahdaan wax kasta oo lagu saaxda ayaa wisaadaha iskaga magacaabi jireen weyaan dabcan markii hadda aad sawiraysaan wasaadadana kuwan hadda noo yeelo ad arkaysaan ma ahan nabigeen waxyaaba ku saaxan jira waxaa ka mid ahaa dirmaha ayuu ku saaxan jiray markaasaa weliba waxay saamayn jireen dhinaciisaay saamayn jireen oo nabigeena cala sl laga arki jiray iyagoo mxu ku sawiran fadajactu waan saatay fii cardi wisaadati firaashkii ku saaxday wadajaca rasula rasulka anigu ku saaxday i wa ahluhu xaaskiisa oo maymuuno ah fii tuuliha iyo firaashkii hurday xataa ida intasafa leylu habeenka markuu bartamoobay oo niska leylka la gaahay aw qablahu amaba niska habeenka biqaliilin in yar ka hore aw bacdahu amaba niska mxuu ah habeenka biqaliilin in yar kadib markii la gaahay e istayqada rasu wuu soo baraarugay sal slm fa jalasa wuu fadhiistayoo isagoo ka tirtira annawma hurdada can wajhi wejigiisa biyadihi gacantiisa oo markuu qof hurdada ka soo waad aragteen indhahu saa u maramartaao waad aragteen saasuu nabigeena sameeyey calayhi salaatu wasalaam uma qara'a nabigu wuxuu akhri alcashra alaayaat tobanka aayadood alkhawaatima ee gebagabeeyo ama u dambeeyo min suurati ali cimraan ali cimraan tobanka aayadood u dambeeya ayuu nabigeena akhri sala allahu calayhi waaali wasalam uma qaama uu istaagay ilaa sibraar ayuu nabigu istaagay shanka waxaa weeyaan waa qirbad amaba sibraar amaba weel ka samaysan haragga xoolaha laga sameeyey oo biyaha lagu shubta weyaan biyaha lagu shubta ilaa shan nin sibraar weliba shanka maxaa la markuu sibraarka intuu gabooba aad ku adkaado markuu marka ida la magdeeyo oo marka ida lagu bilaabo la isticmaalo iska jilacsan yahay laakiin marka muddo la isticmaalo oo asalkii waxyaabihii la mariyey uu ka dhammaado markaas wuxuu yar noqdaa wax qalaalino aad u yar adag oo qababa caley markaas ayaa an lagu magacaaba weyaan uma intaa kadib qaama nabig wuxuu istaagay ilaa shanin qirbad ama sibraar mucallaqatin meel laga soo raariciyey oo biyo ku jiraan weyaan fatawada'a minha wuu ka weyse fa axsana nabigu u wanaajiyey wuduu'ahu weysadiisna u wanaajiyey uma qaama u istaagay yusallii isagoo tukada qaala ibnu cabaasan wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay oo fa sanactu waan sameeyey mila maa sanaca nabigu wuxuu sameey o ayaan sameeyey anna waan istaagay sibraarkii ayaan u tagay waan ka weyse qaatay si fiican weysada u wanaajiyey uma intaa kadib dahabtu waxaan u talaabaqaaday dahabtu waan tagaydha oon talaabaqaaday faqumtu waxaan istaagay ilaa janbihi bidaxdiis riwaayaad qaar waxay sheegayaan inuu ka istaagay dhanka bidaxda markaasuu nabiga soo wareejiyey alai sl slaam oo dhanka midigtiisa ayuu soo joojiyey kow fa wadaca nabigu wuxuu saaray yadahu lyumna gacantiisa midigta ah calaa ra'si madaxaygu saa u saar nabigeena calayhi salaatu wasalaam wa ahada wuxuu gudagalay marka ama wuxuu qabtay biuduni degtayda alyumna ee midigta isagoo murjamurjeeyo amaba isaga oo burburiya ama afan isaga oo tuutuujiya saa u tataabto weyaan dhegtii ayuu marka saas ilmahood aragtay markii mararka qaar lacaqaaba dhegtaasaa loo yar qabtaa oo aad loo yar dhuujiya marka nabigu wuxuu gudagalay inuu dhegti saas yidhaahdo weyaan saas uu yidhaahdo weyaan ayuu gudagalay culimadu waxay leeyihin marka wuxuu u samaynaa inuu nabiga hawsha ad ku jira iyo salaadan aad galay ood la soo istaagay mxuu ahaa wehel qofki inuu nufra ku dhici kartay qofki inuu ogoo si u yara didsanaada didsanaanti waxyaabiuu ka baabi'inayey oo hawsha aad ku jiro hawl fiican ay tahay ayuu nabiga eh, u muujinayey amaba hurdadii iyo waxyaabihii lulmadii haysay inay ka biibta oo qofkii uu qof caadi noqdo ayuu nabiga u samaynaya alayh slat slaam iyo wax kaleba intaa way sheegeen weyaan kadalika eh, inuu salaada u toosiye habkeeda oo qaabka ay salaada ay ku baraarujiyey weyninkeedana iyo waxyaaba kale cudamay sheegaan alcumuum saasuu nabiga samey alai sl slam waakhada wuxuqad biuduni dhegtayda alyumna ee midigta yaftilha isagoo mxuah tutuujiyo oo saa u tataabto weyaan amaba murjimurje waxaa tidhahdaba fa sallaa rakcatayn laba rakac ayuu tukaday uma rakcatayn laba rakac ayuu tukaday uma rakcatayn laba rakac ayuu tukaday uma rakcatayn laba rakac ayuu tukaday uma rakcatayn laba rakac ayuu tukaday uma rakcatayn laba rakac ayuu tukaday waa miiqa ya miiqa weya ya sideedaa la yidhi laba iy toban waa la sheegay <laughs> o uma awtara kadibna witr ayuu la imaaday wey alah slat slam labiy toban rakca intaad uu sheegay meeqay noqotay waa labiy toban rakca kadibna witr ku daray hal raka witr ku dar saddex iy toban o uma dajaca nabigu wuu jiiftay xataa ataahu ilaahu kaga yimaada almuadinu muadinka bilaal imiduu ahaadaba haalimar bilaal ahaan jiray faqaama uu istaagay nabigeena fasalla wuu tukaday rakcatayn khafiifatayn laba rakco oo fudfudud ayuu tukaday waa labadii fajar ka horraysay intaa miqay noqotay shan iyo toban uma kharaja wuu baxay nabigeena fasalla tukaday asubx salaad subax saasna ayadana way sugnaatay waa ka ibn caas uu laakiin sida badan waxay ahayd inuu kow iyo toban nabigeena tukada calayi sla iyo labada rakco fajar ka horrayso xadiidka afar boqol iyo kow iyo sagaashanaad can cabdillahi bni camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal wuxuu yidhi axabu salaati salaadkan looga jacayl badan y allah la weyne salaatu daawuuda nabi daawuud salaadiisa ay ahayd weyaan kow muxuu ahay nabi daawuud suu u jiray wa axabu siyaami soonka looga kala jacayl badan ilallahi la weyne xaggiina siyaamu daawuuda nabi daawuud soonkiis weyaan suu ahaa soonka nabi daawuud salaadii aan ka bilowno marka wa kaana wuxuu ahaa nabi daawuud yanaamu mid saxda nisfa leyli habeenka niskiis ayuu saxan jiray wayaquumu wuxuu istaagi jiray uluahu saddex meelood hal meelna uu istaagi jiray wa yanaamu uu jiray sudusahu lix hal meelna uu saaxan jiray weyaan wayasuum wuu soomi jira yowman maalin wayaftir wuu iftir wuu afuri jira yowman maalin kaba soo inta badanka ah aan habeenka qaybinno kow iyo toban sac marba la gaaro waa laga bax habeen sooma halkaa saac ka jir meeqaa saac hurdada ka horraysa ayadna sida caadiga ah. ya meeqaa ka horraysa saddex saac iska saddexna ka bixi midna ka bix miiqaa soo hartay sideedaad soo hartay sideedaad saacadood afar inuu ka hurdi jiray ka soo qaad kadibna ku dhowaad saddexna ku dhowaad saddexna oo laba iyo bar wax ka badanna inuu taagnaan jiray cibaadaysan oo salaad dukan jiray kadibna saacad iyo wax yaroo aad muxuu aha rubaci waxay noqotoba ayadna uu muxuu aha jiifan jiray marka macnaheeda waxay tahay shan saacadood iyo ziyaado ayuu jiifan jiray laba saacadood ziyaadana uu taagnaan jiray saas waa la dhihi karaa lianna waxaa weeyaan salaadda cishe marka laga baxaa ayaa laba saac ziyaada ah marka salaadda fajarna waxaa la gelayaa ko saac taqriiban marka saddexda saacadood marka laga saaro waxaa soo haray siddeed saacadood saas ayuu samayn jiray kaasaana u fadli badan ayuu nabig aleh sla slam <clears throat> saasaa waa qiyaasahaan tabcan waxaad nas maahan saacadahaas aan qaybiyey wax nas laakiin markii aad fiiriso ood habeenkii u qaybiso saas qayb eh, fajarka lagaga baxay oo fajar gashay iyo qayb cishaba ka oo cishihii uu liqay markii laga reebo inta soo haraysa ayaa marka aan qaybiyey saasaan kala jeedaa weyaan walcilmu cind allahi caza wajal baabu iftitaaxi salaati leyli salaada habeenka in lagu furfurta ayuu baaba baabkan birakcatayn laba ragc lagu furfurta khafiifatayn aad u inay fiican tahay oo wanaagsan tahay ayaa muxuu ahaa baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo labiiyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey mxu kharawiyat eh, alislaam can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi idaa qaama axadukum midkiin hadduu u istaaga min alleyli habeenka hadduu nabiga hadduu midkiin u istaago falyaftatix ha ku furfurta salaatahu salaadiis birakcatayn laba rakca ku furfurta khafiifatayn aad u fudfudud weeyaan marka qofka waxaa haboon marka inuu ku furfurto laba rakca oo fudfudud maadaama rakcaad kale aad ay u dheer yihiin baabu xaihi nabiga boorinta uu boorina ayuu baab yahay calaa qiyamileyl habeenka in la istaago boorintuu dad ku booriyey ayuu baabkan u baab yahay in la tukada nabigu ku tirtirsiiyey ku booriyey xadiidka afar boqol iyo saddex sagaashanaad can cubaadata ibni saamit waxaa anhu arda can nabi nabigana wuxuu ku ri inuu yidhi alayhi slat man tacaara qofka soo baraaruga amaba qayliyo amaba soo dhalanteedo min alleyli habeenka dheelolaabo cafwan soo dheelolaabo min alleyl habeenka oo faqaala ay yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu whu calaa kulli shayin qadiir alxamdu lilah wasubxaana allah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah intaa yidhaahdo uma kadibna qaala yidhahdo allahuma kfir lii aw dacaa ama ducaysta ustujiiba lah waa loo weyaan fain tawada haduu weyse qaata wasalla hadduu tukadana qubila salaatu salaadis waa la aqbalaa ducadaas qof ku ducayso intuu habeenkii soo yara baraaruga mararka qaarkof inuu soo booda laga yaabaa soobooda laga yaaba ama ruyo ka naxiso amaba si un usoo kaca isagoo qaylina wamaa ilaa dalika qof hurda ku jiriyo mar soo booday ayaa tacaariga la yihahda weyaan man tacaara qofka soo baraaruga min aleyli habeenko faqala yihahda laa ilaaha ilaa xaq lagu cawdo lama arki allah alla weyne mooyn waxda xaaluyo keligii laa shariika wadayn lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortooy isagaa u sugnaatay walahu alxamdu mahadna isagaa u sugnaatay wahuwa alla weyne calaa kulli shayin shay arka qadirun qaadir mid awadowa alxamdu mahad lilah alla weyne u sugnaatay wa subxaana allah allah hufan oo nasahan min kulli suu walaa ilaaha ilaa aq lagu cabdo lama ark ila allah alle mooyane wallahu akbar alla yaa weyn walaa xawla xeelad walaa quwata quwadna ilaa bilah alla weyne unbay muxuuha noogu sugnaatay uma intaa kadib qaala yihahda allahuma qfirli ilah dembiga ii dhaaf aw dacaa amaba ducaysto oo alla barya stajiiba lahu dembigiisa istajiiba lahu waa laga ajiiba ducada iyada weyaan waa arrin sugan ilahay baa ka ajiiba subxana fain tawadaa hadduu weyse qaato oo wasallaa uu tukadana qubilat salaatu salaadiisa salaad maqbuula ay noqonaysa waa fadli aad weyn xadidka afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa lagu yiri qala wuxu yhi jaabir qaala rasul rasulk al wuxuu yidhi sal slam afdal salaat salaad tan ugu fadli badan tuulu lqunuuti istaag dherarkiis weyaan salaad fadliga tan ugu fadli badan waa tan ugu istaaga dheer tan ugu istaaga dheer weyaan baabu maa yaquulu wuxuu dhahayuu baabkan u baab yahay idaa qaama hadduu qofku istaaga liltahajudi qiyaamaleelka hadduu istaago wuxuu dhaha ayuu baabkan weyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo sagaasanaad can ibn cabaas waxa lagu yhi abdullahi bn cabaas ibnu cami nabi sal slm qala wuxu yihi abdullahi bn cabaas kaana nabi nabiga mxamed sal slem idaa tahajada hadduu dadaalo u tukada min alleyli habeenka qaala wuxuu dhihi jiri allaahuma allahyow laka aday ay ku sugnaatay alxamdu mahad anta adiga nuuru samaawaati rooryaal nuurkood ayaa tahay iwalardi arada dhula mxuu ahaa iyodhulalka ah, weyaan walaka alxamdu aday mahad kuu sugnaatay anta adiga qayimu samaawaat samayaalka allihii joojiyey una taagan ayaa tahay tasarufkooda iyo tadbiirkooda iwalardi arada weyaan walaka alxamdu mahad aday kuu sugnaatay anta adiga rabu samaawaati roryaal rabbigood ayaa tahay walardi arada rabbiyaalkood iyo waman fiihina wixii gudahooda ku sugan anta alxaqu adiga ayaa xaq ah wawacduka alxaqu yabahoodana waa xaq qowlkaadana alaq waa xaq waliqaauka kulankaadana alaq waa xaq wljanatu jannadina xaqun waa xaq wanaaru naartana xaqun waa xaq wanabiyuna ambiyadana xaqun waa xaq wasaacad saacadana xaqun waa xaq saacadda qiyaama allaahuma allahw laka aslamtu adaan ku hogaansamay wa bika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adigaan tala saartay wa ilayka anabtu adaan ku soo laabtay wa bika khaasamtu adiga ayaan cadowgaada aan ayaan kugala dooday darta wa ilayka adee xaggaada aan xaakamtu ilaahay u xuguntamay faqfir idhaaf lii aniga maa qadamtu wixii aan hormarsaday iyo wamaa akhartu waxaan dib marsaday wamaa asrartu wixii aan muxuua hoosu dhigtay iyo wamaa aclantu wixii kor aan u qaatay oo dembi weeyaan anta ilaahi adi ilaahaygay ayaa tahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo lama la anta adiga mooyane saas uyuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu tahajud ku istaaga ayuu dhihi jiray ayuu leeyahay cbdullahi bin cabaas radi allahu tacala baabu maa yukrahu halanaca ayuu baab yahay min atashadudi isku adkayn laisku adkaya oo mxuu ahaa nafta laiskaga qaada filcibaadati cibaadada baabkan wixii kusoo arooray isu diida laisu diida arrinta yada ayuu baabkan baabu baabiye weyaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad can anas ibni malik waxaa lg radi allahu tacaala canhu qala anas ibni malik dakhala اnabiyu nabiga ayaa soo galay faidaa masaajidku soo gala abcan dakhala nabiyu ay almasjid weyaan masjidka ayuu nabiga soo galay fa idaa oba iyadoo isagoo xablun xerag mamduudun u taaganya ama la taagay bayna saariyatayni labada tiir oo masjidka uu leeyahay dhexdooda iyadoo xereg la taagay weyaan marka tiirna lagu iay tiirna lagu iray saasuu u taagan yahay erega weyaan kow fa qaala wuxuu yidhi maa hada alxablu xaragan muxuu yahay qaala waxay yidhahdeen hada xablun waa xereg oo lizaynaba zaynab ay leeda weyaan zaynab binta jaxsh ayaa meesha ku xiratay faidaa fatarat haddii ay noogto oy zaynab ay daasho salaaddii ay tukanaysa ay ka daasho tacallaqat bihi way ku dhegtaa intay dhici lahayd oy wareerto tay u taagantaay daalaysaa kadibna markaasay dhableed ay ku dhegaysaa weyaan fa qaala nabigu wuxuu yiri sal slm laa maya arrinkaas sax maahan xulluuhu xergaas fura liyusalli ha tukada axadukum midkiin nashaatahu ay waqta nashaatihi wakhtiga uu firfircoonida leeyahay ha tukada fa idaa qofka xilliga cibaadada laga rabo sunnada khaasatan waa xilliga fircoonadii iyo niyada u ahaay weyaan laakiin xilliga kale iska fariisto xilliga xilliga xilliga marka uu muxuua daalan yahay ama uu muxuu ahaa wehsado amaba uu tabar weyn ayna jirin daalku u yimaado iska nasto weyaan faqaala nabiy nabiga wuxu yir sal slm laa ma yaxuluuhu fura liyusalliya tukada axadkum midkii nashaada wakhtiga nashaadkuu leeyahay fa idaa fatara hadduu daala falyaqud ha iska fariisto weyaan xadiidka afar boqol iyo toddobiy sagaashanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardaha ana nabiya nabigeena sal slm dahala wuu galay calayha caaisha ayuu u galay wa cindaha caaisha waxaa agteeda ahaaday imra'atun haweeney ayay ahaatay qaala nabigen wuxuu yidhi man haadihi gabadhan kula joogto waatee qaalat waxay tiri caaisha fulaana waa heblaaya tadkur waxay ka sheekaynaysaa min salaatiha salaad badnideed ay ka sheekaynaysaa habeenkii dhan inay tukanayso oy qiyaamu leyl iyo cibaado u taagan tahay ayay ga warramaysaa qaala wuxuu yidhi mah ha calaykum waxaa dushiina ahaaday bima tuiquuna waxaad awoodaan fawallaahi ilaah baan ku dhaartay laa yamalu llahu alla weyne ma nooga inuu idin awaabiya inuu ajar idiin qora inuu idiin nimceeyo kama zuula xataa tamaluu ilaa adinkaad ka daashaan ood ka noogtaan weyaan wa kaana wuxuu ahaaday axabu diini diinta sharaaicda iyo cibaadaadka kan looga kalgacee labadan ilaahi nabiga xaggii sal slm maa daawama calayhi saaxibuhu saaxibkiisa wuxuu daaimay ayaa nabiga ugu jeclaan jira ala sl cibaado marba haddii aad mxu bilowdo inaad sugta ood weligaa wadda ayuu nabiga jeclaan jira alayh slat slaam baabu ijtihaadihi nabiga dadaalkiisu dadaali jiray fi cibaadati cibaadada ku dadaali jiray ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo sideed sagaashanaad can caaishata waxaa lagu yihi zawji nabi radi allahu tacala anhu ardaha ana nabiya nabigeena sal slem kaana nabigeena waxaa yaquumu mid istaaga min alleyli habeenka xataa tatafadara ilaa ay ka deeldilaacdo qadamahu labadiisa gomadood taagnidii awgeed ay nabiga lugaha dilaaci jira nabigan ala sl slm faqaalat caaishatu waxay tihi radi allahu tacala anu ardaha lima tasnacu haada arrinkan maxaa u samaynaysaa yaa rasuula rasuulka allaw ood isu cadaabaysaa waqad afara allaahu alla iyada uu ku dhaafay laka adii maa taqadama wix hormaray min dembika dembigaada ka mid wamaa taahara wix dibmaray dembigaada kii horay kii dambaa lagu dhaafay maxaad isu cadaabaysaa isu naaraysaa weyaan ood nafta iskaga bixinaysaa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatsalaam afalaa uxibu miyaanan jecleen an akuuna inaan ahaado shakuuran mahadnoq badan oo shukri badana inaan noqda miyaanan muxuu jeclayn nabiga ala sl marka taagnidan iyo hawshaan aan ku jira waxay cabiraysaa shukrigii nicmooyinka ad alla igali subxana wa tacaala inaan ugu mahadnoqo oon ku shukriyo ayay keenaysaa weyaan xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad ibn yamaan waxaa laga wariyey saaxib sir rasul lah sal slm qala wuxu sallaytu waan tukaday maca nabi nabigaan la tukaday sal slm daata leylatin habeen habeenada ka faftaftax albaqara muxuu ahay suurat lbaqara ayuu marka furfurtay u bilaabay waa salaada la tukana maxay tahay waa salaad naafila faqultu waxaan idhi yarkacu wuxuu ku rukuuci doonaa cinda almia aayadda boqolaad ayuu ku rukuuci doonaa uma madaa nabigu iska socday faqultu waxaan idhi biha ku tukana fii rakcati rakcad famadaa waa iska socday faqultu waxaan idhi faqultu waxaan idhi biha uu ku rukuuci doonaa uma iftataxa anisa suurat anisa ayuu nabiga furfurtay faqaraha wuu akhriyey uma ftataxa wuu furfurtay alcimraana alcimraan ayuu furfurtay faqara'ahu wuu akhriyey haye bal qiyaasa suurat albaqara iyo suurat الnisa iyo suurat alcimraan oo nebi maxamed akhrina alah slat slam weliba wuxuu leeyay yaqra'u nabigu wuxuu akhriyay mutarasilan isagoo tartiib aan isdhibaynin oo ayar mxuu ahaa aan degdegayno nabiga akhrina ala sl tajidu iskaga ahrinaya idaa mara nabiga hadduu soo mara biaayatin aayad oo fiiha tasbiixun subxaan lahi ay ku jirta in la tasbiixsado sabaxa subxan lah yuu nabiga dhihi waidaa mara haduu soo mar bisu'aalin meel alle wax la weydiisanaya sal allo weydiisanaya waidaa mara hadduu soo mar bitacawudin meel ilaahay subxana watacala shaytaan amaba naar laga maangalana ilahay u ka maangeli jiray uma rakaca nabigu rukuucay fajacala wuxuu yeelay wuxuu gudagalay cafwan yaquul isagoo yidhaahdo subxaana rabbi alcadiim rabbigay sarrey ayaa nasahnaaday oo xumaan ka hufnaada weeyaan wuxuu ahaaday rukuucuhu rukuucdiisa naxwan mid u dhow min qiyaami istaagiis istaaggii saddexda suuradood dawaalka lagu akhriyey ayuu rukuucdan u dhowaa uma qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamidahu samica allah alla wuu liman qof xamidahu ku mahadiya uma intaa kadib qaamuu istaagay awiilan in dheer ayuu istaagay u dhow mima rakaca intuu rukuuc u dhow weyaan uma sajada wuu sujuuday faqala wuxuu yidhi subxaana rabbiy alaclaa subxaana waxaa hufan oo xumaan o dhan ka nasahan rabbi rabbiga alaclaa ee fakaana wuxuu ahaaday sujuudu sujuudiisa qariiba mid u dhow min qiyaami marka intaas ayuu nabigeena taagnay calayhi salaatu wasalaam ood cibaadaysanayay miiqaad ku qiyaasi kartaan marka miiqaa saacadood ya hal saac ka sooma laba saac ka saddex saac adiga waxaa la dhihi karaa isleey saddex saac kama yaraanaysa weeye intaasuu nabigeena alai sl slam u taagnaa baabu man naama qofka ka hurda ayuu u baab yahay baabkan baabu man naama qof hurda u baab yahay alleyla habeenka dhammaantii xata asbax ilaa kawa beriista qof aan habay yaraatay wax cibaada habeenka la imaadin oo hurdo muxuu ahaa ku dhammaysta habeenkii oo dhan iyo muxuu ahaa liidanaanta la liido xagga shariicada iyo khayr badan inuu dhaafay ayuu baabkan u baabyahay xadiidka shan boqolaad bifadli illahi casa wajal shan boqol ayaan gaarnay waa kitaabka markii loo qaybiyey afar meelood hal meel rubuc kitaabka wuu dhammaaday bifadli illahi casa wajal ilah baan kumaadayna subxana wa tacala inta kale allah namaashtiro xadiidka shan boqolaad can abdillah bn mascuud waxaa lg radi allahu tacala canhu qala wuxu abdillahi bn mascuud dukira waa la sheegay cinda nabiga agtiis ayaa la sheegay rajulanin baa lagu sheegay faqiila waxaa la yidhi maa zaala kama zuul ninka asaga naa'iman mid jiifa inuu yahay xata asbax ilaa ka waa bariisto maa qaama umasan istaagin ila salaati wax salaad la yidhahda madax kor uguma qaadan weyaan faqala wuxuu yidhi baala waxaa ku kaadiyey ashayaanu shaydaanka fii uduunihi dhegtiisu ku wafii riwaayat riwaayad allahuma buhaari muslim u sugnaaday fii udunayhi labadiisa dhagood buu kaga kaaday weyaan xadiidka shan boqol iyo koobaad can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam qaala wuxuu yidhi yacqidu uu guntayaa ashayaanu shaydaanka calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qaybta u dambayso waa qoorta ah ayuu ku guntayaa gunadya idaa qoorta huwa isagaba naama uu saxda alaaa cuqadin saddex guntin ayuu ku guntayaa qofka qoortiisa meesha u dambayso yadrib wuxuu ku afuufayaa kulla cuqdatin gunad la arka iyo meel kasto la xiray calayka leylun awiil habeen dheer ayaa dushaada ahaaday ee farqudniyow saaxa mid walba markuu xira intaasu muxuu ahaa ku qodbayaa weyaan fa ida stayqada hadduu marka baraaruga oo soo kaca qofka oo fadakara allaha la weyne uu xusa ducadii soo kicitaanka ayuu akhriyey ilaahay magaciisuu magacaabay in xallat waxaa furat hal gunud ama hal xerag ay afurma fain tawada hadduu weyse qaata inxalat waxaa furanta cuqdatun gundin kale ayaa furata weyaan fain salla hadduu tukada inxalat waxaa furanta cuqdatun xerag kale ama guntin kale ayaa furata weyaan saddexdiiba way furmaan fa asbaxa kadibna waa bariistaa qofka nashiitan isagoo firfircoon ayiban nafsi naftiisana ay aad u wanaag badan tahay farxad iyo wanaag iyo khayr uu ka muuqda wailaa haddii arrinta ayna dhicin asbaxu waa bariistaa khabiian nafsi naftiisa mid aad ay u liidan tahay oo waxaa weyaan aad u rafaadsan cajis badan uu ka muuqdo ayuu waa bariistaa weeyaan baab witri witrka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo labaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebi sal slm qaalat waxay tiri caaisha kula leyli habeenka dhammaantii awtara rasuula rasuulka lagu watriyey habeenka qaybihiis kala duwan mid kasta witrka nabigu la imaaday calayi sl slam mar qaybta hore mar dhaxda mar gebagabada wantaha wuxuu ku ekaaday witruhu nabigu witrkiisa ila saxari wakhtiga mxuuah suxuurta ayuu nabigu ku ekaaday witrkiisa weyaan kama dimiran jirin witrka wxsuur ka dambeeya waa salaadii mowgta fajar xadiidka shan boqol iyo saddexaad can abdilahi waxaa laga wariyey cabdulahi bn mascuud way nabi wuxuu ka wari sal sl wuxuu yidhi ijcaluu waryeela aakhira salaatikum salaadiin intuu damays bileyl habeenku witrantiray silarka yeela weeyaan xadiid shan boqol iyo afaraad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala ibn cumar qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal slm alwitru witrka rakcatun waa rakca oo min aakhiri leyl habeenka intiisa dambe ku jirta weeyaan xadiidka shan boqol iyo shanaad can jaabir waxaa lagu yidhi qala wuxu yidhi qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm man khaafa qofka ka baqa an laa yaquuma inuusan istaagin min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa inuusan istaagin qof ka baqa oo hurdo weyn falyutir witr hala yimaad awalahu habeenka awalkiisa hala imaado weyaan waman tamica qofkii damca amaba qofkii quudarayna an yaquuma inuu istaago aakhirahu habeenka akhirkiisa inuu istaagi kara quudaraynaana oo saas rajo ka qabana falyutir witrka hala imaado aakhira leyl habeenka qaybtiisa damca fa ina salaata aakhir leyl aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa salaada la tukada mashhuudatun mid la soo xaadiroo malaa'igta ay timaado weyaan wadalika kaas ayaana afdalu fadli badan baabu lqunuuti qunuud ayuu baabkan u baab yahay qunuudka oo la qunuudo ayuu baabkan baab u yahay an bara bn caazib radi allahu tacala canhu ana rasu kan wuxuu aha nabigeena yaqnut mid qunuuda fi subxi salaad subaxi maqribi salaada maqrib ayuu nabigeena qunuudi jiray qunuudka marka laga hadlo mid liskuma haayo haddii naasile ay timaado sida hadda abaarihii waxyarsuga abaarihii iyo howlihii na soo maray iyo colaadaha iyo dhibaatooyinka badan iyo markay timaado xilligaas in salawaadka dhan la qunuudo wax ishkaal ma laha waana arin culimmada isku diidaneen tan labaadna waxaa weeyaan qunuudkan kale oo salaada fajar lagu gooni yeela xadiidkan wuxuu ka sheekaynaa waxaa weeyaan waa qunuudkii caamka ahaa oo laakiin uu saxaabigan hadda tilmaam bara bn cazib uu tilmaamay laba ka mid ah salaada subax uu tilmaamay laakiin kama dhigno in salaada salawaad kale aan la qunuudin kama dhigno tana xag iska dhig tii horay raacsantahay waxaa kuu soo hartay marka salaada fajr qunuudkeeda salaada fajr qunuudkeeda waa masale khilaafi ah culimmada alimaam shaafici iyo maalikiyada labadaba waxay qabaan in la qunuudo laakiin maalikiyada waxay qabaan qabla rukuuc rukuucda ka hore shaaficiyada waxay qabaan bacda rukuuc masaladan waa masale khilaafi ah masaa'ish farciga ah oon lahayn oo mxuu ahaa qofka hadduu qunoodiy hadduusan qunoodin dhibaatada aan lahayn ay ka tahay laakiin sida raajix inuu nabiga ka taga calai sla markii dambe uusan qunuudin sida hadda annaga aan samayna saas ayaa raajixa laakiin cid qunuud hadii aragto nin bidca ku dhacay maaha cid qunuud hadii aragto qofka inuu mxuu ah lagu inkirana ma ahan marka arrintaas waa muhiim waxaan u noqonaya wax yar adinkoo raalli ah habeen hore waxaan soo marnay xadiidka afar iyo labaiy <clears throat> waxaan soo marnay abubayr ayaan soo marnay abubayr tarjamadiisa magaciisa waxaa la ihahdaa muxamed ibnu muslim ibnu tadrus ayaa la yihahda abubayr tarjamadiisan ka soo tagnay taabiciinta iyuu ka ahaa wuxuu geeriyooday boqol iyo labaatan iyo sideed hijrada nabigeena calayhi salaat slaam boqol iyo labaatan iyo sideed hijrada nabigeena xadiidka afar boqol iyo afartanaad oo wax yar isna waxaan soo marnay abdilaahi can cabdillaahi anahu kaana yaraa cabdallaahi ibna cumar cabdilaahigaas marka waa ti aan idhi jasman ibn mascuud ma ahan cabdilaahigaas waxaa weeyaan cabdilaahi ibn cabdilaahi ibni cumar sayd cumar ayaa wow weyaan cabdilaahigaas ayaa dhalay marka can cabdilaahi ibni cumar cabdilaahi ibni cabdillahi ibni cumar weyaan hada wallah aclam w sal lla w slam ala rasul